بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirka waa kii afariyo tobnaad ee ka mid ah sharxu ictiqaadi ahli الsunnati wاljamaca lixarb ismaaciil kirmaani raxmat ullaahi tacaala caleyh waxaynu soo wadnay kaxooyihii ka soo horjeeday madhabka asxaabuulxadiid magacyihii xuma ay u bixiyeen salafka ama asxaabuulxadiidka wa ama araafidatu fainahum yusamuuna ahla sunnati naasibatan wakadabat الraafidaةu bal hum أwlى bihada اlsm id naasabuu asxaaba اlxadiiثi asxaaba muxamadi الsaba wالshatma wa ama الraafida raafidada soo ma aha raafida waa inaga soo maray qolyihii ku gacansaydhi zayd ibn caliy ibn اlxusein ibn cali bn abi aalib nimankaasaa raafido loo yaqaan nimankii zayd raacay ee ka weli dhigtayna zaydiya la yidhaahdaa kuwii ugu gacan seedhay ee markuu yidhi abubakar iyo cumar waa labada wasiira awowgay waana imaama ah xaqin wa sunna waana ka wali dhagane ka bari noqon mahayo nimankii ku gacan saydhay zayd bni ali ee fijiyey bay ahaayeen uu ku yidhi rafatumuni min raafida halkaasa laga keena intii ku soo hadhay ee isagaa ka gacan dhigatay na zaydiyaa la yidhahdaa nisbata ilaa zayd nisba ilaa zayd marka warka la soo gaabiyo tashayucu oo inagii soo maray waa maxabatu caliyin wa taqdiimuhu cala asaxaaba cali oo la jeclaado saxaabadoo dhanna laga fadilo ayaa la yidhaahdaa tashayuca ama shiica nimankaasaa la yidhaahdaa ninkii si bitaxdiid ooga hormariya cali calaa abi bakar wa cumar raafidi baa la yidhaahdaa wixii in la kala sosooco waa lagu qasban yahay ashiica guud ahaan aw atashayuc waxaad tidhaahdaba waa maxabatu caliyin wa taqdiimu cala asaxaaba in aad cali jecelaato kana hormariso saxaabadood tidhaahdo asagaa ka mudnaa maamulka khayrkii ama ka fadli badnaa kaasaa tashayuc leedahay waxay salafku shiico u waa intaa keliya hal tilaabo haddaad meeshaa dhaafto raafidi baa loo yaqaana iskuma qasna wuxu haddii aad ku darsato tiraahdo cali waan jeclahay wa uqadimhu abi bakr wa cumar abibakar iyo cumar asagaa ka fadli badan asagaana ka mudnaa iyo dowladda iyo ri'aasada aad tidhaahdo raafidi baa ruuxa loo yaqaana maxaa yeele waa meesha lagu kala tegay zayd ibn cali ay ku tuureen markii ay yidhaahdeen maxaad ka aaminsantahay abubakar iyo cumar oo uu yidhi waa laba saxaabi oo khayr badan waa waa yeeladii muslimiinta waa labadii wasiire awowey maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan khayr ahayn kuma ogi so maysan fijin halkaa ninkii soo gaadhay yidhahdaa cali wuxuu ka khayr badan yahay oo uu maamulka ka mudan yahay abibakar iyo cumar yidhaahda fahwa raafidiyu ninka ku gaabsada maxabatu caliyin wa taqdiimu cala saxaaba si guudna waa shiici waa inay idin kala socnaadaan hadduuba intaa ku darsada cay inuu abubakar iyo cumar caayo ama uu caddaystaba inuu necab yahay abubakar iyo cumar fahuwa haalin fi الrafdi waa min hulaati الrafdi wey hulaati الrawaafid maxaa raafidi lagu noqonaya keliya inaad tidhaahdo cali wuxuu ka khayr badan yahay abubakar iyo cumar asagaana ka mudnaa imaarada iyo khilaafada marka maxaa tahay raafidi haddaabad sayidina abubakar iyo cumar caydood aflagaadayso ama aad caddayso inaad neceb tahay buqdi iyo aad qalbiga ugu hayso fa anta haalin fi rafdi haalin fi rafdi haddaad tilaabo saddexaad qaado oo tidhaahdo sayidina cali waaba nool yahay mana dhimanin cirkaa iyo daruurahaas ku jiraa wuuna soo noqon doonaa ood rajco aaminsan tahay waa maxay kaasagu kaasagu waa kufri kale gaalnimo geesa waa weynoo gudubto wey xaab bn xajar isagu wuxuu yidhaha waa ashadd اluluwi i rafd ashadd اlghuluwi fi rafd isagu <laughs> yidhaahdaa marka la soo gaabiyo uluw raafida aw uluw shiica ulaat shiica aw ulaat rawaafid nimanka la yidhahdo uluwgoodu ay lagu gaalaysiinaya laba shaybu u laabtaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahnimo ay u sugaan hayr allah ama rasuulnimo ay u sugaan hayra rasuuli lah sal slam shiicoo soo uruuri ulaadoodu la tagfiriyo la gaalaysiiyo laba god galaan in ilaahay hayrkii ilaahnimo u sugaanba ihbaat اluluhiyati ligayr اllah aw ihbaat الrisaalati ligayri muxamadin salى اllahu alayh ali wasalam labadaa god bay galaan huluwgoodu gaalnimada gaadhsiisan ee lagu tagfiiriyo marka la soo uruuriyo shiico waxaa u dhib yaraa ahlu sunnahana oogu xigay zaydiyo soo meenan soo marin ayaguna waa gaalo islaan maaha maanto dhan baa ku dhasho shiicadayba in lagu celiya rabta war maxaa nagaga celin wakhti ooma hayno waxna ka qaban mayside haynagu wareerin marka shiico waxaa la yidhi nin yaa u dambeeyey kaa la sii wada buu ihi shiico ugu khayr badnaa u roonaa zaydiyo zaydiyona waa muctasilo muctasilo maaad maxaa ka soo martay salafka muctasilo masalatu khalqi اlqur'aan inkaaru sifaati wa ibطaaluha masaailka noocaasa waxaad soo marteen salafku inay ku tagfiriyeen soo ma ahayn weliba ninkii ka sheegay gaalnimadooda asagiibaa gaaloobi baad soo marteen shiicu nimanka ugu khayr badan ee la bumbuuniyo ee wadaaduhu dhodhoobaan ee layaa shaaficiya u dhow yihiin waa niman ahlu sunna u dhow zaydiye wey zaydiyadii noocaas ahaydna caqiidadeeda waa caqiidatulmuctasila ilaa fii masalatin waaxidan ku soo idhi soo maydin soo marin masaladayahayd ahayd masalaة اlimaama masalaة اlimaama keliya iyo khilaafada halkaa mas'alo ayay kaga badbaadeen keliya ay ku khilaafeen caqiidat اlmuctazila aan dhaho taana khayr ma ahe waxaa ku dhaama muctazila ku dhaanto wey masalaة اlimaama waxaa ku dhaama muctazilo muctasiladaa waafaqsan salafka ayagaa ka sii liita wey marka waa qurb nijaaza zaydiyo jumlatan wa tafsiilan wax khayrana ma laha ahlulbidac fasaaday weeye oo tol ka shaqeeya waaye u roonaa marka maxaad raafido kale iyo ee kuwo kaloo malagood gale iga weydiin khulaasadaasi waa intaas maxay raafido idinka sheegaan waxay yidhaahdaan fa innahum ayagu yusamuuna waxay ku magacaabaan ahla sunnati ahla sunnaha naasibatan bay ku magacaabaan col ilaahay annaasiba waa min الnaصbi waa ninka gaashaanka u daruura asxaabu muxamed ama colaadda u muujiya ama cadaawadda caddaysta wa kadabat الraafidatu raafidaa been sheegtay bal hum ayagaa awlaa ku mudan ayagaa mudan cafwan bihada اlsmi magacan ayagaa ka mudan asxaab اlxadiid maxaa yeelay id naasabuu asxaaba muxamadin asxaabtu muxamed bay u una muujisteen annasba cadaawad iyo washatma aflagaado ninka aalu muxamed iyo aalu beyti rasuulilaahi jecel asxaabta suubanahana jeceloo madaxa ku wata ma ninkaasa ahlu khayr ah mise ninkii inuu ku sheego isagu aalubeyt keligood ka dhigtay tunka ku wata idadaro kalena ku daray asxaabta nebi maxamed wasiiradiisii iyo ansaartiisiina gaalaysiinaya ama caayahaya ama goynaya ama aflagaadeynaya marka ayaa naasiba hada huwa الnaasibi اladii nasba اlcadaawaةa wاlbagضaءa liasxaabi rasuuli الlah asaba ani ii dhigeen bacdu nuskhna annasba idiin qoraya id naasabuu asxaaba muxamadin الsaba wالshatma ayb bacdu nuskhna annasba ay alcadaawata wالshatma wa qaaluu waxay ka yidhaahdeen fiihim fii asxaabi muxamed asxaabtii suubanaha hayr alxaqi waxaan gar ahayn aflagaado aysan mudnayn waxaan aan qabanin waxaan asaagood ahayn bay la mareen ayagaa marka cadowga ilahay raafido wa nasabuuhum waxay u tiiriyeen saxaabada u aneeye ilaa hayri اlcabdi cadaalad waxaan ka ahay oo waxay dhaheen khayaanay sameeyeen sayidina cali bay khaa'imeen maysan garsoonin meeshuu asagu mudnaabay dad kala siiyeen waa edab daradii nimankii soo yidhi jibriil baa ku gafay risaaladii loo soo dhiibay oo maxamed la aado asagoo cali u geel la yidhi miyaad wax kale ka sugi ibn xasm wuxuu ku qosla wuxuu yidhi waxaa la yaab leh ruux bini aadana waxaa inuu aamino buur ruux bini aadanoo nool oo caaqil ah oo makhluuq ah waxaa inuu aamina aanu la yaabaa buur kaba soo qaad buu jibriil waa makhluuq khaldami kara allihii soo dira awey buur khaaliqii abuura jibriila soo dira amarka siiyey markuu jibriil sakatiyey maa le warkadaa warkadaa ninkaad geysa ma ahee xagga mari maa la yidhaah yani waa waxaan sal lahayn de moogto waxaan sal lahayn oon qiimo lahayn ayb wuxuu yidhi ibn xasmi ninka yarka caaqilkae sayidina cali yaqaanay rasuulka ilaahay xataa iska daa jibriil oo malag mursal ahoo ilaahay aamina iska badaayay bani aadamka kale yaqaanaan ku khaldamayninbu nabi maxamed nin toosan oo garbo ballaadhan oo rag dhaxaad u ahaa cali nin gaaban bu ahay oo godan buuri ood moodo dhabarka intii laga jabiyey in la kabay oo runtii cali wuu godnaa nin gaabanoo godan buu ahaa hiiradunu bartaasay joogtay buui sayidina cali in yaroo timaa uga susay yaa qadaadkaa dambe kaga yaalla inta kalena eber buuba noqday nabiyulaahi maxamed hiir iska daaya timihiis baan ceraysaninba soo sidaa ma hiir iskaba jooji marka waxaa weeye wuxuu ahaa waxay yidhahdeen salafku yidhahdaa waa bini aadamka ilaahay khalqadadka uga aqoondaran wey ee ugu jaahilsan ee ugu dabaalsan ee ugu doqonsan wax walboo loo sheega wa iska aaminhaya nimanka waxa wey intay dameero soo gadeen midna cumar u biiy midna u bixiya abubakar kadibna dameerkii dilay cadaabahay garaaci dameerkii dameerkii bay garaaci oo leeyin waa cumar oo nafta ka goyn oan biyihii u diidi baadka u diidi oo kaasa waa dhowdood ka arkaysa intay gantaal sameeyeen bay dhawaan tijaabinayn laba buurood bay midna waxay ku qoreen abubakar midna cumar labadii gantaal baa lagu tijaabinhayaa ee cusbaa hawsha idinku maqan yihiin idinku waad hurdaane waad ogaan doontaa buur ma ilaahay abuura ninkintu magaca ku qortay gantaal kurus misal ku tijaabinaya cadaawadu qabo adu muxuu kaas muxuu kugu samayn doonaa gaaladu marka taariikhday baadheen reer galbeedku warkiinoo dhan bay soo salxaadheen marka waxaa nimankanaa tol ah oo saan rabay inoo yeelahaya haddaan rabna inaan baasha gaaliya islaam dadka sheegtay isnuugan hawshu dhammaato mashruucii maxamed uu la yimid kun iyo dhowr boqol sano ka hor lalalaaboo la duduubo haddaad rabtaan aynu hee shiica adduunkaa loo dhow waa go-aan la qaatay wey hawsha ayada ah horaa laga shaqeeyey mar baa lagu khaldamay suufiyo oo cabaar la waday la waday la waday maraykanka kusoo daalay kadib wuxuu ogaaday laftirkooda hadday hawsha xumaato inay dhan kale u labisan karaan dhan kale inay u labisan karaan bay ogaadeen waxaa le kuwana xoogow aan lullo sida ilmo yaro marba wax ku balqino wakhti badan ayaan lagu bixinin laakiin nimanka la rabo in waddanka loo dhiibo muslimiin ay u taliyaan shiica wey waa inaad meeshaad gelaydeen baa la rabaa wanasabuuhum ilaa hayri اlcadli bay u tiiriyeen kadiban beennimo been ruuxa aba tirada wuu idulmay ama cadaalad u rusmay laakiin wax macquula ah been abuurasho iyo wadulman xadgudub bay saxaabada ugu tiiriyeen khayaani iyo cadaaladaro ayagaa khawana ah oo dalamo ah sheeca iyo fajara meelay ku timaadaba iyo wa jur'atan dhiiranaan darteed calallaahi rabbi ay ku dhiiranayaan iyo waistikfaafan fudaydsi ay fudaysanayaan lixaqi rasuul rasuulka xaqiisii iyo qiimihii uu ku lahaya wuxuu ka mudnaaba ay fududaysteen asxaabtii nebi maxamed ee nabigu jecelaa ee ilaahay u bishaareeyey ee loo dembi dhaafay ee laga raali noqday ayuu ayay marka waxaa weeyaan cumaan baa waxaa laga yidhi maa dara cumaanu maa facala bacda اlyowm in allaha iطalc calى ahli badrin faqaala icmaluu maa shiئtum faqad gafartu lakum laqad radia allahu can اlmuminiin yubaayicuunaka taxta الshajara laa ilaahay baysan xurmaynin walaa rasuul baysan aqoonin waa khawano majuus ah oo dadka u dhuumatay wey waa farisiyiin reer majuus wey ayb wax kaloo meesha la socdaan ma jira wax way ku dhuumanayaan dana kale ay leeyihiin <clears throat> wahum ayaga wallaahi allaan ku dhaartay awlaa mudan buuri bitacyiiri in la cambaareeyo la dhaleecayo la ceebeeyo walintiqaami minhum in laga aargoosto laga aarguto meeshay derbiyada iyo dameeraha garaachayaan ayagaa mudan in laga shaqeeyu sheekhu ku yidhi wa ama alkhawaarij jamcu mxuu ahaaye khaarijiya ayb marka waa nimanka ku baxa marka musطalaxa siyaasiga la tacriifiyo waa kulu man kharaja calى imaami cadlin musطalaxa siyaasiga ah wa kulu man kharaja calى imaami cadlin sawaء kaana fi cahdi الصaxaabati aw الtaabiciina aw ilaa qiyaami saaca nin walbo imaam cadli a ku baxaa khaariji la yidhaahdaa khawaarijna waa nimanka marka taasaa musطalaxa siyaasiga bimacnaa tacriifka siyaas sharciya khuseeya adoon eegaynin yaa baxay waayo cidda baxday xilligay joogtaa ma akhiru zamaan baa ma awaa'ilu saxaaba eegin musطalaxaasa khawaarij loo yaqaana ayagaasaa markaa dee eh, xilliyo kala duwan iyo magacyo kala duwan qaadanaya iyagaasaa qaadanaya marka haddaad damacdo in eh, aad saxaabadii khuruujka samaysay bacd mulug ku baxday awil ah umaraa ku baxday inaad khawaarij ka dhigto waxaan kaa socoyna lagu dhihi soo cadday in nimankay ku baxeen ahaayeen a'immatu cadlin taasaa dhib ka taagan yahay marka lagu dhex fadhiisan fa innahum khawaarijtu yusammuuna waxay ku magacaabaan waa inaga soo marray u qaybinay muxakima iyo iyo furuucdeedii ama khawaarijun biاnasi wa khawaarijun biاlijtihaad almuxakimaة اuulaa usuusheedii wax isku waafaqeen xalaan soo sheegnay kuwa kale ayagu furiq badanoo arakawaa weeye afar baa usuulu ahayd azaariqada sufriyada najadaadka iyo ibaadiyada afartaasaa usuulu ahayd daa'ifadu ugu khayr darayd ee ummadda kala gaabisayna azaariqay ahaayeen naafi bin asar kooxdiisii marka khuruujka keliya khuruujka keliya ay ku baxeen a'imadii jawarada ahayd ama cuduushaed ay ku baxeen laguma takfiirin karo laguma takfiirin karo laakiin asbaabta kale ay la yimaadeenee ah ama kufru tasriix ha noqdo ama kufru ta'wiil ha noqdee ayagu markaasi in lagu gaalaysiin karaynu soo marray kufru tasriix waxaan oga jeednaa sababka aad ku dhacdeed samaysay inuu gaalnimo cad yahay man taraka salaata faqad kafar salaada ka tegideedu tarkigu bimujaradi muxuu yahay waa kufri ninkiiwaaa waa kaafirun kufra tasriixi kufr cad wax mar hadduu laazim iyo ma'aal noqdana waxaa loo yaqaanaa kufru ta'wiil aw kufrun bilma'aal almuxakima اlأulىa wax kufri tasriixay ku dhaceen kufru tasriixay ku dhaceen lama soo guurin kufri cad ay ku dhaceen lama soo guurin ayib laakiin ninka takfiirinaya wuxuu ku takfiiray mutaahiriinta dambe takfiiriyey ma'aal saxaabadii ilaahay doortay cumaan iyo cali iyo awliyadii ilaahay ayay mxuu ahaa gaalaysiiyeen ilaahay baana ka maqratikay iimaankoodii ahlajannanimadkooda ninks ninkuu ilaahay ka raalli noqday takfiiriya wuxuu beeniyey ilaahay qowlkiisii waman kadab allahna fahuwa kaafir baad baad ka dhiraandhirinaysaa saad u dhiraandhirin baad ku keeni midda noocaa ku timaada marka kaafiru tasriix lama yidhahda kaafiru ta'wiil baa la yihahdaa ama atakfiir bilaazim ayaa la yidhahdaa waxay ku magacaabaan fainahum ayagu yusamuuna waxay ku magacaabaan ahla sunnati wاljamaacati murjiatan bay ah, khawaarijtu waxay ku dhihi ahlusunnaha asxaabu alxadiidka murji'atii oo seen murji'a ku nahay saaxib اlkabiira ma idinkaa gaalaysayay ku u haysaano nin ilaahay caasiyey oo khamre cabay oo been sheegay oo zinaystay oo ruux muslima xaqdarre ku dilay oo waxaday ayaad leedihiin weli rajan u haynaayo jannu intuu galo ayuu ku waarayaa jannada haddii uu naar galana oo ilaahay uu waciidka ku fuliyena ku waari maaye aakhirkii laga soo bixiyo weeye jannadana ku dambeeya shafaaca baad qabtaan oo ahlu tawxiid naar hadday galaan ku waari maayaan baabaad leedihiin ilaahayna waa un bikhaarijiina minhaa buu ka yidhi walahum cadaabun muqiim alaabbay daldalhayaan aayado gaalo loogu talagalay ayay madaxa kaa saare kuguna baabi'inaya dawaa'ifta muslimiinta soo maray xagga dhibaataynta iyo naafaynta xoolaha muslimiinta iyo naftooda khawaarij baa u daray saa darteed bay selafku in badanna ka digeen nusuus badanna ay ku timid ayaga mooyeen cid kale aan ku imanin nusuusta khawaarij ku timid kuma iman dawaa'ifta kale maxaa yeelay fitnadooda iyo dhibkooda fi اlanfusi wاlamwaali wاddimaa baa ka daraa wax walba sheekhulislaam ibnu temiya isagu baxia gooni u le wuxuu yidhi bidco walba siday u fududahay siday u fududdahay diinkana ogu dhowdahay ama oga fog usoo kale hormaraan bidco wa bidcaday ka ka khariban ee gaalnimadeeda banaanka ay taal bannaanka ay taalla way dahdaabuu dib bay martaa akhafu lbidaci baa soo hormara fi duhuur akhafu lbidac bidcooyinka midda u fudud ayaa soo hormarta bidcat اlkhawaarij markaad fiiriso xagga caqaa'idda iyo adilada aad fiiriso waa min akhafi اlbidac min akhafi اlbidac marka ragg hore la fiiriya fardi muslim ah oo khaldamay gaal baa tahay baa ka bilaabeen jahmiye oo dambayse maxay ka bilaabeen ilaahay subxaanaه wa tacaala sifaadkiisii iyo waciidkii mxuu ahaayey wacdigii iyo waciidkii iyo haybiyaadkii oo dhanba inay dafiraan qur-aankii ilaahay ay dhahaan waa makhluuq kufriga ay jahmiye la timid axad la yimid ma jiro iska daa sabiyiinta iyo nimankan iyagu majuusta ee nugu dhex dhumanaya iska jooji waxay la soo istaageen qur-aankii baa makhluuqa taa macneedu waxaa way ilaahay ma hadlo subxaana wa tacaala salafku xaqiiqat albidcay fahmaayaan ma dul ordaan xaqiiqat lbidcay qooraansan markay fahmaan ayadaasa kagala xisaabtami hadda adugu haddaadan masalada fahansan waaad salafku waxay ruuxu qur waa makhluuqay u gaalaysiinayaan xaggee aayadee sheegtay xadiidkee sheegay see waxay yahay waxay ku leeyihin salafku ninku qur waa makhluuq yidhaahda muxuu ka hadlay qur hadal ilaahay ma aha buu sida adiga laguu abuuray baa loo abuuray qur-aanku ku dhex yimid ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii yaa yidhi hadalkaa marka allama dhihin yaa yidhi ilaahay ma odhanin calىa qawaacid اljahmiya oo qur-aanku waa makhluuq ereygaa waxaa odhanaya marka axad makhluuqa muxuu ereyga ruuxaa sheegtay marka ilahnimuu sheegtay ilaahnimuu sheegtay marka jahmiye iyo fircoon waa isku mid fircoon soo ma dhihin ana rabbukum laclى maa calimtu lakum min ilaahin hayri iyo ninkii yidhi qur-aanku waa makhluuq waa isku caqiido waa fircooniyiin jahmiyo meeshay salafku ka duulayeen meel adugu hadda aad fahmi karta ma aha hadduu qur makhluuq noday waa ka shajaratin waa ka basharin min albashar weeye xagga khalqiga waxaan sifaada ku yimid ama waxdaaniya ku yimid ama rabbinimo ee ku yimid ama ilahnimo kuyimid kulli waxaa sheeganaya makhluuq baa sheeganaya makhluuq baa sheeganaya waxaa ka soo baxayo kale kalaam walbo adduunka jooga waa kalaamka ilaahay soo sidaa noqon mayso wax walboo hadla hadalka ilaahay weeye qur-aanka ilaahayba abuuray haddaad tidhi waa kalaam ilaahay tidhi ninkaadan jahmigaa waa makhluuq waana kalaam ilaahay soo malihid waa maxay kullu kalaamin fi dunya muxuu noqonayaa kalaamullaahi buu noqonaya saa darteed jahmiyada dambe suufiyadu way caddeeyeen ibnu carab wuxuu uhi wa kullu kalaamin fi lwujuudi kalaamuhu sawaaءun calayna nasruhu wa nidaamuhu wuba cadaystay usuuxikam buu sidaa ku yidhaahdaa wa kullu kalaamin fi lwujuud hadal walbo adduunka ka dhacoo lagu hadlo bush wuxuu sheego waa kalaam ilaahay netanyahu baktigu daldalo waa kalaam ilaahay gabdhaha soomaaliyeeda ilaahay caaye rasuulkiisi iyo diinta aflagaadeeye waxay ku hadlaayaan waa kalaam ilaahay wax walba wa kullu kalaamin fi lwujuudi kalaamuhu sawaaء calayna buu hi nasruhu wa nidaamuhu ka la tiriyo ee gabaygaa iyo midka aan la tirinba kulli waa maxay waa kalaam ilaahay tixiya tiraab tixiya tiraabba waa maxay halkaasi gaadh wuxuu yihi shekh islam tamiya nimankan bui waa nimanka ka hor ka run sheegay maa yantahi ilayhi madhab اljahmiya madhab اljahmiya meeshuu ku biyoshuba waa maxay waxaa caddeeyey الsuufiya اljahmiya اlاtixaadiya اlbaطiniya اlxuluuliya warkoodu iska cadyahay waagi dambe waxay la gaadha wax walba adduunka jega alla wey nalkan shidan ilaahay weyay kuleeyihin oo adiga ilaahay wey adiga indheh taagaya ilaahay ah kulligeen xuluul iyo itixaadiyo yacni ma aha salafku dad iska tuura hadal duduuban ma aha dad iska dulmiya ummad muslimada isadan sheeganaysa bidcadaa la timid baa la dhibcinhayaa nimanka la dhibcinayo dhacaanka kaa yimaadaa la saarahayaa telescob wuxuu ka soo baxaa lagu xukumahaya ma aha baashu baalis ka soconaysa marka laakiin kuwaan ee waxay iska leeyihiin maadaama aad tidhahdeen bu ruux ahlu macsiyaa janno gelahaya ama shafaaca jirta ama aad tagfirin weyseen saaxib alkabiira ama aad naar ku waarin weyseen maxaad tihiin murji'aati wakadabat alkhawaariju fii qowlihim khawaarij warkeedaa been bay ku sheegtay bal hum lmurjia ayagaa murjiah ah, oo say ku yihiin yزcumuuna waxay sheeganayaan anahum calىa iimaani وaxaqin duuna الnaasi وman khaalahum kufaar horintii hadi ninka wax bagaatayste wax meel dhigtay yidhi keligii ba ka cabi wi nin walbana gaal weeye ninkaasaaba iimaan meel dhigta oo jannada soo xidhay oo ilaahay fadgiiso dhan koombogeliyey yزcumuuna waay sheeg anahum ayagu calىa iimaan ayaga iimaan ku sugan وaxaqin iyo xaq dhab ah duuna الnaasi ummadda inteeda kale maya baail bay ku sugan waman khaalafahum ruuxii ku gacansaynay diida waxay wadaanna kufaarun gaalo wey qaba ninka yidhi keligii baa muslim ka ah oo doontaa janna u socota anun baa raaci oo xawdka nebi maxamed anun baa kabane axad kale kaban maayo oo jidkaas siraad axdan aniga ka tallaabi maayo jannada albaabaheeda waaweyn nimaan anigan loo furi maayo ninka yidhi ee wax asagu meel dhigtay miyaa muta'alli cala allahi subxaanahu wa tacaala ah, mise ninkii yidhi war ummaddan ninkii xumaa sameeye xumaan oga baqayna rajana waa u qabnaa inuusan naar ku waarin nusuustii meesheeda mariya nin walba wuxuu mudnaa dembiyadu ma sinno oo dadku ma sinno oo ilaahay subxaanahu wa taala naxariistiisu waa noocyo badan tahay ninkii yidhaahdo naskaasa i xukuma adigan xataa iswaalahayeele gaal baatay dadka ku leh ee keligaa jannada xidhxidhay ee furaheedii la fadhiya walfinhaya xataa xukumkii aad mudadin buu ku marinhaya laftarkiisa aduusan ku dulmayna ataa wuuu ku leey weli waxaa tahay khaariji baat laakinaka waxaad ku jirtaa moorada islaamka weli oo xeradaasaa ku jirta ama boodboodu banaan inaan kugu celiya isku dayi haddaa lagu kari waayona bidcan baan salka kaa saara weli ku gaalaysiin maayo ilaa raje islaam ay kugu jirto nas ama xugum diineed ood gaalnimo ku mudatana aad ku dhaxayso halis wey marka waa meeshuu odhan jiray asalaf saalix yacrifuuna alxaqa wayarxamuuna alkhalqa meeshuu ibnu taymiya dhihi jira wey salaf saalix waxaa lagu yaqaanaa xaqay gartaan khalqina waa u naxariistaan shayga xaqa inaad fahanto ood garato qasab wey markaad fahanto dadkan bini aadamkaana waad u naxariisna waad u danqanaysa waa jahalo aqoon daraad u geysay wax badan badankood khayrdoon bay u badan yihiin waxaan waxaa la galay diindoon iyo khayrdoon baa la galay marka ahl اxaqi yacrifuuna اlxaqa wayarxamuuna اlkhalqa meeshuu ka dhihi jira w wa ama asxaab الra'y nimanka sheekhu dayn waaye ma markii labaad baa waxay soo noqda markii saddexaad markii saddexaad soo maaha asxaab ra'y iyaguna ahlbidcun buu ku khatibaa sheekhu wa ama asxaabu الra'yi qolihii qolyihii waxay ila tahay ciidanka waxay ila tahay ra'yi xalaynu soo maray iyo wlqiyaas qiyaaska la diidan xalaynu soo maray fainahum ayaguna waa yusamuuna waxay ku magacaabaan asxaaba sunnati sunnada dadkeeda naabitatan dabaas bay ku magacaabaan min nabata fahuwa naabitun waaaa'ifa naabit waa maxay dad soo karooday oo hadda soo baxay axdaa wey axdaa aan jiri jirin wey war reerku suu nabad u ahaa fici waadhoweyd soo kacay baa ummaddii aafeeyey baad maqli aigu suu iskaga roonaa dadii u dambaysay da baasbay ahayd baad maqli wadaadku leh remiyiga oogaa dhado marka waxay leeyiin asxaabu alxadiid waaba da baasoo ku soo korortay muslimiinti aafaysay naabita ayb waa ixtiqaar iyo isdiraac lianna annawaabit hum alaxdaaث alaqmaar dadka marka maangaabka ah ee budhloduulkaa ee dheermagaratada ah ee hooskiisa waxaan ka badna aan arki karin ee wuxuu qooraansan jirin een wax dorosi karin wax miisaami karin dadka noocaas ee inagu aan dhana maxas iyo wax magarato xabatule iyo xaawaley dadkaan dhana soo ma taqaanaa wadaad allowsahala laga roone dadka noocaasaa nawaabid la yidhahdaa naabito warkaasay u jeedaan waxaa kaloo naabitada la yidhaahdaa beertu iyo dhirtu markay baxdo dhirta la necb ama cawska la necb yaha ama geedka bixidiisa la necb yahay lagoysuma arag laga dhex saaro geedaha iyo beerta laga dhex tuuro ee la siibo naabita la yidhahda kaasoo kale wey ayib marka waa waxaa lagu qarinhayaa waxaana hawshaa asalkoodii bilaabo iska lahaa muctazila lahayd muctazila warkaa lahayd laakiin waagii dambe way qaateen asxaab ura' ee ku magacaabaan waxashwiyatan cuf wayay dhaheen salafkiiy waa cuf xashwigu asalkiisa waxaa lahadaa jawaanka ama loorka ama mandad gadbadda ama mandad waxaa tidhadaa maka la cubahaya ee masagada lagu hudbahayaba waxaa u dambeeya ee lagu rixe layskaga tuuro qashinka meesha ku tuur cub un indan laga lahayn meeshu inuu galo iyo inuu karoodo andan laga lahayn kaasaa xashwiga la yidhaahdaa waxyaaba meelaha lagu cufeeyo marka wax la rarahayo oo kale maalan alaabta maaragteen qaaliga la jecel yahay saysa u jabin waxyaabaha gudaha laga geliyo ama banaanka laga xijiyo ama derbigii kartoonka laga xijiyo waaasna xashiga waa la idhaahda waadkaadhaanbaan u malay yacni asxaab alxadiio waxaa tihin weeye dad aan qiimo iyo tayo aan lahayn oo ummadda dhex jooga ma xisaabsanidin weeye geedka haddii laga hadlayna ood joogtaan waxba laydin weydiin maayo dad ka maqan tihiinna laydin tegi maayaba yuqda amru xiina takiibu tayman buui walaa yustashhaduuna wahum shuhuudu ayib marka halkaasay kula maraayaan halkaasay kula alxashwiya sidaas wey alxashwiya ninkii u horeeyee bixiye lafdiga xashwiga ku dhawaaqay muctasilay ahaayeen muctasilena waxaa ugu dhawaaqay arrinkaa asagaa ninkii la odhan jiray camr ibnu cubayd almuctasili caalim اlmuctasila wa faqiihuha wa caabiduha baa la yidhahdaa min acbad الnaasi baa lagu taliyaa wa min afsaxihim carabkula ah baa yidhi culmmada aad u yaqaana ka sheekay carabkula ah. rada ma keri jirin rada ma keri jirin nin khaiiboo hadloo khudbeeyana wuu ahaa oon afkaba isku dhigin maantao dhan inuu khudbeeyo baa laga yaabaa erey carabi ra ku jirta nuusan soo qaadin eray walbo carabi ah oo ra ku jirto oo u baahdo wuxuu keenayaa mid lamid oon ra lahayn awooddiisa luqadeed wax la awoodi karo ma aha imtixaan buu ahaa akri tarjamadiisa kutub taraajum ka akhri waa la yaabi wamaca dalika min acbad الnaasi wafuqahaaihim bah wazuhaadihim muctasiladu nin caalimaad ka heli nin luqawi aad ka heli caabid baad ka heli nin zaahidaad ka heli amaa shiico beenalayaal mujrimiin kadabo fajaro khawano quaac uruq nasaasu dima wey wax khayr oy leeyihiin ma jiro xataa waxaadan ka helaynin ummadda muslimiinta daa'ifo walba mubtadica waaa laga inaad ka hesho nin meel ku magac bixiyo meel ku roon shiicayagu waxaa weeye waa hilib dawcay dhan soomaali kulaylla kuma roono qabowna kuma roono ooda asagoo kulaadam inaad cuntona wuu ku gubi oo waa naar maba qababaa la yidhi haddaad u kaasoo qaboojisana wuu dhegdhegi wuba baabi'iba faruu kaaga dhig aba koollaba aduu kugu dhegsi ad cuni dadkii dawaca cuna hala weydiiyo hor dawac ma cunin <laughs> laakiin soomaaliya baa dhihi waxba yaan wakti kugu lugoyna ninkaasa horta warka bilaabay qolyihii dambe ka dheegtayna afar macnaa loo isticmaalaa xashwiyada ahlulbidaca magacaa tuura ee asxaabuulxadiid oola jeeda afar macnay u isticmaalaan macnaha koobaad saddex ka midu aan kuu sheega iyadaa u muhiimsane macnaha koobaad waa in la yidhaha alxashwiya waa xashwu الnaasi miman laysa min acyaani الnaasi wa mumayizihim waa dadka iska dabadhoonka ah ee ummadda iskaga xisaabsanee culaabtii culayska ku ahe aan qiimo lahaynin la tabaynin en la danaynaynin xashwu الnaas wa jumhuur الnaasi wa araadiluhum waman laa yuxsab lahu xisaab dadkaan danba laga lahaynba dadkaasay xashwi ay dhahaanoo waxay leeyihiin asxaab alxadiidkaa sidaa ay leeyihiin asxaab alxadiid meelaha dhawaaqeen waxay garanba ma jiro waa makas waa wax magarato wey waa caruur qolyihii reenodista markay dumarka quursan hayaan haaday ballay bay dhahaan soo ma taqaanaan haaday ballay haad indhala haad indhala bay dumarka dhahaan marka asxaab alxadiid oo dhanba waxay leeyihin waxaad tihiin haday ballay baa tihi waxaad la socotaanba ma jiro allihin allah meeshadan ba xadiid xadiid ku haysa waxba kama jiraan war gaadhigeeda meesha u dambaysay kursiga raaxiha ka soo raaca aysan ka ahayn mayna iska dhawaaq dad waalan baa tiro fii suurati muxuu ahaaye caaqil yani waa bahdil iyo quursi meesha u dambayso wey waana magacii u horeeyey uu qaabka ugu talagalay camr bn cubayd ninka haddaan kuu sheega musiib sheekh lmuctasila magaca labaad macnaha labaad ay oga jeedaan xashwiyada ama xashwiga ruwaat اlxadiiثi min hayri tamyiizin liصaxiixiha wa saqiimiha bay dhaheen xashwu الnaas baa tihi bimacnaa xadiid un baad warisaan wey waadna iska wadataan ma taqaanaan ma saxiixba ma daciifba waxaad wadataan ma abeesooyin halaqba ma dawo iyo khayr iyo malabba waxaad kala garanaysaan ma jiro waadna iska aqbalaysaan xadiid nabi maxamed baa layidhi maasha alla waa un la dhaqaaqaysaanba marka waxaad ka wadataan bayna sun iyo waaba iyo bambooyin baad iska wadataa ruwaat اlxadiidi min gayri tamyiizin lisaxiixiha wasaqiimiha wa karati qabuulihim lilaxaadiii min hayri inkaar bay macnaha oga jeedaan xashu baa tii markay leeyihiin marka ay markaa ujeedaan muxadiitu waxay timaadaa marka matala xadiid isku hayo xadiidkan waxaa aqbalay ku odhanaya alxashwiya aqbashay xashwiyaa saxiix yeeshay xashwiyadaa wadata axaadiitay marka kugu cayahayan macnaha saddexaad mujasima xashwu naas ama xashwiyaatin waxay oga jeedaan mujasimaa tihiin tioro waxaan soo maray waxay oga jeedaan waxba yahaybaa tihiin waxay oga jeedaan axaadiitaa iska aqbashaan iska laqdaan ayadoo balaayo ah waxay oga jeedaan mujasimaa tihiin oo ilaahay baabad khalqigiisa ku shabahdaan mushabihu اmujaسima alxashwiyaة waxay oga jeedaan ay اlmujasima almushabiha lilahi subxaanaه wa taعaalى bkhalqih intaa waa garateen baan u maray qaab kale marka loo dhigo alxashwiyu cinda الraafidi man laa yaraa imaamaةa عalي xashwiyo raafido iyo sheekh xashw waxay u yaqaanaan ninkaan ogay aaminsanayn cali inuu imaami yahay bimacnaa inuu abubakr iyo cumarba asagoo ka mudnaa iyo cumaan la dulmay lagu xadgudbay dadka aaminsan ayaa iyagu ka ah cuqalada cuqalaa naas intaan ninkaan aaminsanayn ee cali meeshuu mudnaabaa la dhigay darajadii afraad buu ahaa lagu fadhiisiiyey ahlu khayr weeye awliye ilaahay weeye laakiin raafiday waxaad sheegaysaan ma aaminsanin ruuxa yidhaahda fahuwa xashuyun falxashuyu cinda araafida man laa yaraa imaamata caliyi wa taqdiimahu cala asaxaaba wa cinda almuctaila falxashuuyu cinda almuctasila waxaa weeye man yuhbitu sifaata wاlqadar sifaadka ilaahay ruuxa suga siduu kitaabkii sunnadu u dhigtana u dhiga qadarkana maraatibtiisi meel saaroo sidii u mara ninkaa waa xashuuyun fahuwa xashuuyun min annaas man laa yubitu cafwan man yuhbitu sifaata wاlqadara fahuwa alxashwiyu cinda اlmuctazila cinda alashaacira wاlmaturidiya cinda alashaacira wاlmaturidiya xashwigu waxaa weeye man yuhbitu akhbaar الصifaat man yuhbitu aلصifaat اlkhabariya walaa yataأwalu nusuusaha صifaadka khabariga صifaة الاstiwاء صifaة الضaxik النuزuul almaji alغadb muxuu ahaaye iisoo qabo daxika sifaadka noocaasee akhbaartu ay ku timid badankeedna caqligu uusan ku hanuunaynin qaybo ka mid ku hanuune ayay u xashwi man yuhbitu asifaat alkhabariya calaa daahiriha walaa yata'awaluha ninkaasay u yaqaanaan maaturidiya ashcariyana xashwi ay yidhahan waa warku waa kooban yahaan u malayn marka iska ilaali wadadar ay la yimaadeen wey bal ayagaa xashu naas maahe kafaratu naas wey raafide iyo muctasile iyo sifaadka ilaahay dadka awilhaya taxriifinaya ku ciyaaraya xash wayba dhaafe annagu aan iska noqona allow sahal idinku maxaa gaala geysa waaweyn marka doqonnimo kaa badbaadaysa gaalnimo ayaa dhaanta caqli gaalnimo kugu rida wuxuu ihi ibnu yunji min alkufr khayru min xadlaqatin tuqximu fi الnaar aw kama qaal wuxuu yihi jahli naar kaa badbaadi gaalnimo kaa badbaadiya ayaa kuu dhaama diricnimo kugu turta jahanamo mataymse ma aha annaga xashwiga noo daaya isagaasaa ku khayroobaynaa isagaa bayaxow ah oo nabadii caana ku joognaa idinku bal caqligiina shayطaan meeshuu idin geeya hala arko tarakuu waxay ka tageen aar rasuuli bay ka tageen sal ly slam wa xadiiahu bay tuureen wa qaaluu waxay yidhaahdeen asxaabu ra'yi bira'yi waxay nala tahay wixii nala quman bay ku dhaqaaqeen wixii la qumanaa bay ku dhaqaaqeen dhaho wa qaasuu diina diintay ku qiyaaseen bilistixsaani la qumanaashi iyo waxay u bogaan baa diina waxay u bogo waayeenna way tuurahayaan wa xakamu istixsaan maxaalan kuusoo tacriifiyey وxakamuu waxay xukumeen bikhilaafi اlkitaabi wالsunna sunnadii nebi maxamed iyo kitaabka qur-aanka wax ka duwan bay xukumeen oy diin ka dhigteen wahum asxaabu bidcati waa niman bidca lagu yaqaan jahalatun aqoon daran dulaalun baadi badan dulaabu dunya addunyun daba orda iyo kursi bilkadibi beenna ku doonaya wlbuhtaani been abuur bay adduunye ku raadiyaan wuxuu ka warramayaa de waaqicoodii ay asxaabu ra'yi ahaayeen ayib dowladihii marka reer bani lcabaas oo nimankii rogay ee qudaada u ahaa ee waagi dambe xataa ummadda imtixaane ee fidnadii jahmiyada qaatay ee khal qur-aan hogaa waday ee ummad ku baabi'iyey oo salaf iyo taabic muxuu ahaa asxaabuulxadiid baaba'shaya iyagay ahaayeen bal waagi dambe waxay gaadh nimaan ayaga ahayn inaan qaadi laga dhigay ilaahay ardo badan oo muxadisiin ahaa ay fiqiga xanafiga intay qaateen asxaabu ray iska dhigeen oo sidaa ay shaqo ku doonteen kuraas ku heleen iyo qaadinimo iyo hawlaha ku heleen sideed qodob oo ay eh, ama ka badanba ayuu mucalimi ku sheegaa fi tankiil oy asxaabu ray adduunka ku qabsadeen oo adduunyo un sal ku lahayd oon aqoon diina shuqul ku lahayd ninka xariifkaa moogta adduunka ku noolaane laakiin wadaadka allowsahalka laakiin khayrka badan waxaa laga yaba ina gaajaba ku disho faraxim allahu allah u naxariista buui cabdan addoon qaala bilxaqi xaqa ku adimay watabaca alahara raadka nebi maxameda qaaday ra'yigoo dhan annaga ma diidanna waan soo sheegnay waa ra'yiga ka soo horjeeda ka soo horjeeda sunnada iyo naska diineed ka soo horjeeda saa darteed buu cabdulai wuxuu ku yidhi iyo awsaaci iyo cabdiraxmaan mahdi iyo wakhud min alra'yi maa yufasiru laka alahar ra'yiga waxaad ka qaadataa waxa kuu fasirahaya xadiidka laakiin ra'yi ha qaadanin ka hor imanaya naska ka hor imanaya diinteenna caqli iyo laqumanaasho iyo waxay ila tahay ha ka agbixin ha u dhawaanin hadday kitaabka rabbigay aayad qur'aana xadiid nabi uu ka hor imanayo caqliga kaalmayso ilaahay baa ku siiye waa nicmo diinta ku fahan adeegso alle ugu dhawow fahankaas qiimaha badan laakiin caqligaadi xumaa ee sakaraadka ah ha ka horkeenin diinta ha ka horkeenin wakud min ara'yi maa yufasiru laka aar aw laka alxadii aarka waxaaba keeni jiray mxuu ahaa ii sheeg eh, alimaam tirmidi fi shamail meelaha u dambaysa aaaarta u dambaysa uu kaga hadlaayay buu ku keenaa jamaca minasn way wariyaan wakud min ara'yi maa yufasiru laka alxadii idan waad kaalmaysan qur-aankanba waxaa fahma oo axaadiista fahma nin walba wuxuu ku fahmaa awooddiisa caqli rabbi siiyey awoodaada caqli rabi kugu manaystabaad wax ku fahmaysaa marka caqligaad inuu ku fidmeeyo oo kula xoog bato adugu aad ma kadibna aad diintiiba aad mxuu ahaaye baalmarto watamasaka ku dhegay bisunnati ariiqi suubanaha ku dhegay waqtadaa ku dayday bisaalixiina intii suubanayd wajaanaba ka dheeraaday ahla albidaci dadka bidcada ahalkeeda ah wa ka tegey mujaalasatm la fadhiisigooda wa muxaadaatum la sheekaysigooda oga tagay laakiin shari ixtisaaban ajirdoonid iyo wa alaban raadin liqurbati allow dhawaasho u raada min allahi wa tacaala iyo wa iczaazi diinihi diinta ilaahay inuu xoojiyo oo uu quweeyo ma aha inaad oga tagto oo waxaasoo dhan bay dhib iyo goyn iyo aad u samayso muqaaaco ninbaad ku dhexsantihiin ree hebel weeye iskuma fiicnin yani waxa aad ruuxa u goynayso waa inuu alla dartii noqdo iyo diintaada ilaashigeeda maxaa yeele quluubtu waa daciifu shubahaadkuna waa khaaafa alquluubu daciifatun washubahaatu khaaafa cinda salaf maxaa yeelay adoo ismoodaya hadda saa darteed nabig wuxuu uhi man samica bidajaali falyana dajaal ruuxi maqla hasii cararo waxay dhaheen selafku dajaal intii loo tago maa xaqa lagu ogo oo lala niqaasho oo lala doodo idana maya carar buui maxaa yeelay bini aadan baata daciif ah adoo isle nin wadaadka usoo naseexayn oo xaqan ku ogo runtaan u caddayn baa laga in lagu duufsado lagu jiitaba kadibna dhabarka lagu marsado xilliga lagu qaato hor ooma haysid shubahaadka lagugu furi kadibna dhaawac baa ku gaadhi wadaad buu waxida waa oday adeerkii oo qabuuri ah waani qabuura wuxuu yidhi waa xaqaan kusoo ogahaya waaga lamiyir qabeel la fiicnaa iyo abtigiuna ma aqaani wadaad baa iga sheekeey markaa markuu waagu habeenba la soo bariyey uu ka soo noqday waran baa leey duqa abtiga ama adeerka maxaadka xageed marinaysa xuru duq waan kari waaye horta ka samray xao dhan baan isrifayn laakiin buui wuxuu aaminsanaa shoocaca baan kaga furay buui wuxuu aaminsanaa la fadhiyey baan shoocaca kaga furay marka adoo fiican baa waxaad aaminsanaydba waxa lagaaga furhayaa shoocaca waa la kici ma anagaa waalim sacdan baa laga heesahayaa maxaa mar hore kuu geeyay adu ood ka doonta maaad maxaad ka doonta marka alla dartii iyo diin ilaash inaad uga fogaataa la rabaa iyo dana khaasa aysan kaa noqon wamaa tawfiiqunaa ilaa billaah intaasuu idinkuu idinku dhammaaday baan umayna cashirkiinni aniga duca yar buu ii raacinayaa nusada hadda aan hayo wuxuu leeyay sheekhu allahuma madxad baail almurjia murjia baailkeeda allow baabisho waad maadaama kitaabka udhaca ku qorhaya hoos idinku qorhaya wuxuu leeyahay maadaama uu dhammeeyey ilahay buu baryahayaa wuxuu ku khatimayaa duco ilaahay u aqbalo annagana hanoo aqbalo allahuma dxad allow baabi'i baaila almurjiati murjia baailkeeda waa nimanku ka soo bilaabay kitaabka murjio ka soo bilowday xusuutaan baan u malaynaya wa awhin allow tabar darre ama wiiq ama baabi'i kayda alqadariya qadariya dhagarteedana qadariyana murji ay kusoo xigtay ayb wa asil allow zuuli dowla raafida raafida dowladeeda il adunka o dhan bay haysataa allow baabi wamxuq ama wamxiq allow tirtir shubha asxaabi الra'y abu xaniifiya tulkiya allow shubahaadkooda baabi wakfina allow nagaga filow mu'nat alkhaarijiya khaarij khawaarijta sharkooda iyo kharashkooda takaaliiftooda ilaa hawl bay rabaan gaashaan loo duro rabaan ciidan bay u baahan yihiin dowlado bay dumiyeen niman imtixaana wey wajil kanaa u daran badan wajil allow soo deji alintiqaamka argos min aljahmiyati waa nimanka u daraa kulligoodi nimanka allow si degdega allow uh, oga argos macnaa allow noo jebi weeye gaaladaas waaweynee jahmiyada kitaabkii yaraa ee ahaa almadhab alqowl fi lmadhab ama sharxu ahli sunna ictiqaada ahli sunna aan u bixina ama ictiqaad wuu inoo dhammaaday ilaahi subxaana wa tacaala mualifkii qoray ha ka abaalmariyo dembigiisana ha ku dhaafo miisaankiisa xasanaadkana allaha u saaro acmaashiisa wanaagsana u shafeeca qaadaysa maalinka qiyamana allaha ugu daro inaguna ilaahay subxaana wa tacaala intii ka faa'iidaysatay allaha naga dhigo wanaaggii aan soo sheegnay ilaahay subxaana wa tacaala ajirkeeda ana siiyo wixii aan ku joogsanna ama aan jabinen u qasdina allaha noo dhaafo wixii khaldanen sheegay ilaahay subxaana wa tacala idinkuma aafayo aan ka doonhayo annaha laga dhaafo khaatimo yar aa ku khatina oo ku saabsan cilmiga iyo barashadiisa waxaad kolley uun hadda afar iyo tobankaa darsi waxaan u malayn waa waa meeqa usbuuc baan soo wadna hadde bil iyo usbuuc inay taan u malay bishu ya usbuuc bil walba afar usbuuc baa gasha afar usbuuc oo min dersi saddex dersi laga akriyo waa labiiyo toban dersi soo sidaa maaha laba dersi oo dheeraadaa marka raacday adoo bishii waxbaa raacay welina inuusan habeen naga baaqanin baan isugu baaqday almihim muhiimadda inaad fahantaan baan rabaa hadda xisaab iyo tadqiiqa iga daayi iga daayi khayr laada siiye almihim dadaalka dheeraadka ah waxaan u soo wadnay inay ummad ka faa'iidaysato annagana aakharo waxna taro marka dadaalka asaga in la sii wado ayaa insha allahu tacaala noo qorshaysan intaana marka khaatimada iyo khulaasada gelin waxaan baraarujin lahaa keliya ardaa isqortay waad la socoteen kitaabka cajalihiisu way xanibnaayeen inaad hoosta iga sirteen ood meelaha xusenqalaafka ka balashateen waa laga yaabaa laakiin go-aankaygu wuxuu ahaa inaan waxba la balashanin intii xuseen loogu tago ii sheeg maktabadda oo shaa la shubto in asoo wax diyaarsan la dhegaysana waa laga yaabaa oo la siro dhibsa ma laha waxaad la socoteen cashirku inuu taagnaa sanadkii lo-aan u istaajiye wuxuu ahaa u muhiimsanaa in ardaygu dadaal dheeraad u bixiyo maskaxdiisana uu isticmaalo caqliga iyo xifdiga ruuxu ilaahay geliyena uu tarkiis intuu ku sameeyo isku dayo wax walboo la sheegay waxu qoranba inuu asagu xifdiyo hadhowna la soo shirtago oo uusan cajal isku hallaynin iyo wax duubano meel yaal tiina wax badan baa idinka suuragalaan u malay cashirooroo la akrin jiray oo cajilka la waayn jiray iyo kan inuu idin kala duwan yahan u malaynaya darsiga u horreeyey ilaa kan wixii fawaaida jaanibe la sheegay iyo wii sulbu kitaab ku yimidba si guud inaad u xusuusataan baan u malay marka darsigii waxaan fasixi doonaa imtixaanka markaynu qaado insha allahu tacaala jamcaha soo socda gelabkiisa bacd alcasar arda afartan iyo shana issoo qortay imtixaanka diyaar baan unaha yidhi afartan iyo an baa soo gudbisay magacyadoodii afartan iyo anta iyo ninkii weli aan isqorina doonay inuu isqoroba waxaa noo ballan ah jumcaha soo socda bacd alcasr in sha allahu tacaala imtixaanku la qaadi doona waa shafow halkaanaad soo fadhiisanaysaan waxay ka bilaabeen midig ama bidix bay ka kicinin nin baa lasu weydi su-aashu meesha dambaysay meesha u ka iman karta wax meesha ku qoran iyo waxaan ku qoraynba waa lagu weydiin nin walbana wuxuu ku hadlo iyo magaciisu waa laisku hoosqori jawaabna laydin siin maayo ilaa saddexda kitaab ee qoran ay dhammaanayaan saddexda marka imtixaanka lagu qaado yaa laguu sheegay inaad dhacday oo lagu fiijinayo inaad nin wanaagsan tahay warkay waad garateen baan u malay allah idin barakeeyo maadaama ardaatiin xagganaa dadaalaysaan waxaan dardaarmi lahaa in ikhlaas iyo sidqi lagu dadaalo wax walba ood baran ama aad samayn alla darti in loo qabto waa shay muhiim ah sidqigaasi iyo ikhlaaskaa saddex meeloodba inuu galaa lagaa rabaa barashada wax baranayso alla darti waa inay noqoto wixi aad markaad ku dhaqmayso ilaahay dartii wanaad ugu dhaqantoo dan kale aadan ka wadanin hadhow markaad wax barayso xaggana aad gaadhsiinna tacliimkaada iyo dacwadaadu lilaahi subxaana wa tacaala camaluka fii ma calimta lilaahi subxaana wa tacaala tacalumuka lilaahi subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa baryahan dambe waxayna baabi'iyey jaamacaad iyo tacliim akaademiana baabiiso waraaqo iyo waxaa baaba'ay ikhlaaskii waxaa baaba'ay sidqigii cilmigii ilaahay dartii loo baranayay naar in lagaga badbaado janno lagu galo ummad muslimiin wax lagu taro lagu sadaqaysto khayrka ee wanaaggaas oo dhan hadda wuu sii yaraanaya hadda wuu sii yaraanaya waxay maraysaa masaajidka haddii wadaadki istaago oo yidhaahdo masjidka muslimiin wax sadaqaysta dadkii muslimiinta waxay ururiyeen ay masjidka ugu talagaleen wadaadkii istaagay inoo ururiyey wuxuu ka rabaa commission barcentage buu ka boqolkiiba han iyo toban inuu qaataa laga yaaba boqolkiiba konton inuu qaataa laga yaaba oo maxaa jira walcaamiliina calayha buu ku leehay far inuu qaado wadaadkii ma raba inuusan dareeraba helaaba mooye aafaa jirta aafo ayaa meel walbaba hadhaysay marka ikhlaaskay sidqiga ha lagu dadaalo ilaahayna subxaana wa tacaala haynagu ilhaamiyo taa macnaheedu ma aha anugu inaan ahay saadiq ama mukhlis ahay laakiin adoon saadiqna ahayn mukhlisna ahayn oo shaydaan ah ayaa la rabaa ummadda inaad khayrka farto a'immatu shaaficiya waxay ka niqaasheen aduu haweeney ka sinaysanaya naa wejiga iga qariyo intaa naasaha qari ma dhihi kartaa u fiirsa hadda meesha culumdu ka hadlahayaan wuu zinaysanayaaba islaantiiba asagaaba zinaysanaya balaayo samaynaya khazaali wuxuu i waa xaq laba shay weyn inuu zinada ka fogaado waajib bay ahayd shaydaan baa duubsado zinada buu ka dhacay inuu isii jesadana waa waajib kala buuri afahanteen baan u malay taa macnaheed waxaan oga jeedaa anigu inaan saadiqa ama muqhlisa ma ahe inaan idin faro waa xaq isaaran ama aan waajibaadka lagu leeyahay ka mid ah kadib waxaa la rabaa ruuxa muslimkaa talaabada labaad ama aalibku an yatacallama صaxiixan awaaban hay saxiixa oo sawaaba inuu barto cilmi walba ma waxaad baranayso culumta qaybaa naara lagu galaa tacalumu cilmi sixir iyo tacalumu cilmi nujuum cilmiga taiirka loo yaqaan ila cilmi nujuumka labaa loo qaybaya tasyiir iyo taiir baa loo kamidkaa taiirka waa lagu gaaloobaa cilmi saxiixa oo fiqu tawxiid iqu islaam fiqu acmaal tafsiir xadiid aalaadkii culumta sharciga cilmi صaxiixa oo sabaab inaad baratana bal wakti ku bixi waxaa kaloo muhiima intaanan ka tegin taxdiid الsabab اladii tatacalam min ajlihi ruuxu inuu isweydiyo intuu keligii meel fadhiisto isweydiiyo maxaad wax u baranaysaa waa muhiim halkaa adoon jawaab saxa ka bixinin waxba kuu suurageli maayo intaad keligaa bal fadhiisatoodu xerta iyo wadaadaha ka dhex baxdo war hebelow nin weynna waa tahay cimrigana waa jirtaay maxaad wax u baran fannigan maxaad u baran jawaab dhabaa kuu soo bixi adoo aad dadka khaainta markaa dhex joogto laakiin ruuxa muslimkaa markuu keligii isxisaabiyo xaqiiqada dhabta uu ogaanayo wuxuu wax u baranayo aad sheekh noqotid dadkana aad ka hor muuqatid xoogow qamaaciir baa jire jiilaalka aad kaga baxdid jawaab dhadhabaa kuu iman inamaa acidukum an taqumuu lilaahi matnى wfuraada uma tatafakkaruu ma bisaaxibikum min jinna laabudda min اlistifraadi biالnafsi wاlmuxaasaba taad keligaa fadhiisata meel bal isxisaabiya waxaad tidhahdaa maxaad wax u baranaysaa ilaahay dartii baad u baranaysa kaan fannigan maxaad u baranaysa xuduudka nafsiga aad alaskaga ilaaliyo aad ruux tabdiicisid ama aad takfirisid ama aad tafsiiqisid wadaadaha soomaaliyeed nin ka tirsan aad noqotid majaalista aad ka muuqatid reer hebel sheekh ma lehe sheekhoodii koobaad aad noqotid waabaan laba kun iyo toddobadii yaan wadaad wada xajinnay markaasuu wuxuu yidhi reer reer hebel oo dhan oo ballaaran oo shan boqol oo nin maanta ay ka ciidma haddii col alooso ninkii ugu horreeya soo xajinaya la socbuli sheekhow arka marka waxaa weeye waa hawl dhib badan hawsha adaa laskaga ilaaliyo hawsha adaa laskaga ilaaliyo hal la isweydiiyo sababka keliyaad wax baranaysa qodobka afraad ee muhiimka ah ama saddexaad baan dhehe waa atarkiiz limaa tatacalam waxa aad baranayso inaad tarkiiso inaad awoodda u badan ku bixiso oo shayga aad dugato oo duuxdo maantood adoo telefoon soo dhacayo oo mashquulsan oo xagga wax ka qabana waxbaan baran suuragal ma ah waxaa isku daydaa markaad waxbaranayso darsiga iyo cashirka adoo dhan inaad qaabisho wadaadka wuxuu sheega ama fahan ama ha fahmine inaad indhaha fayeexiso ood wakti ku bixiso haddaad muraajacayn iyo mudaakirina keliga intaad la fadhiisiso awoodda u badan aad ku bixiso markaad isku daydo inaad adoo dhan niyadaada qalbigaada maskaxdaada aad darsiga siiso waaga dambe abeecay kuu noqon atarkiis ashyaada in xoog la saaro abeecay kuu noqon baran haddii laakiin aad hoylimintaa wa ku barato oo dareeriso ood marna maqan tahay marna aad xisaabta marna aad ka xoqonayso marna aaba suuqa joogto dhaqan bay kuu noqon haafillaahi aad noqon cashirna weligaa fahmaysid dabiin dabshida ka bixi maysid mana barmoosis tarkiiska awood ku bixiya soomaalidu waxaa lagu tiriyaa khalaa'iqda bini aadamka dadka u maskax furan wa ficlanna waa yihiin way fahmo badan yihiin wax waa qabtaan aafadu laakiin waxaa weeye sawaarif iyo mawaanic iyo caraaqiisha ku badan wax dhaafiya taasaa ku badan qodobka afraad atadaruj fii ma tatacalam tilaaba tilaaba inaad u qaado waxaad baranayso man alaba kula faata kula yidhahdaan soomaali markay wadaadana dhihi jireen barmiilka ama foosto haddaad meel ka duleliso oy maantuna gobolayso oy gobolayso oy gobolayso qoyaankaas biyuhu waxay gaadhayaan mitr laba mitr bay gaadhayaan hadday laakiin foosta hal mar aan meesha ku gambino saa markaa dado dhulku waa ingegan yahay biyii aw hal mar bay yacan o dhaafeen shayga in la yaraysto oo weliba tilaaba tilaaba la qaado ood kolba aad gudubto kolba jaranjaro fuusho ayaa la rabaa haddaad tara wax walbaan isku keenaya oo wax walba anu waa la yaqaanaayoo faahin baano saasaan oga sii daynaya hal shay weligaa sugi maysid hal shay ma sugaysid fani fani weliba ilaah kii hore aad meel saartood muraajacayso oo tiraalilahay kitaabkaasi meel buu kaaga xidhmay ku labadaas ku bilaabi tadarujkaasi waa waxyaabaha waxay dhahaan fuqahadu ama qolyaha udabadu xukamaa lcilm waxay yidhaahdaan atadaruju micraaju mxuu ahaayey atakharuj tadarujka walba tilaabo tilaabo la qaado waa salaanka lagu qalanjabiyo micraaju taharuj tilaabo tilaabadaasi yaan laga tegin marxala ilaa marxala marxala bacda marxala hana ka gudbin marxalo ilaa bifahmin wakhtibaar adoo fahmay is-imtixaanin ha ka dhaqaaqi haddii kitaabaad soo marto uu kugu adkaada ama aad tidhahdo aleelahay sanadka hore dib u noqo naqtiin baa dib baa loo noqdaa soomaliya macallimiintu inay ardayga celiyaan oy celiyaan oy celiyaan celintaa dan baa ku jirta xertu lafteeda waa inay noqoto oo dib u noqoto adaa isgaranaya waxaa kaloo muhiim ah cilmi cilmigu ka muhiimsan yahay fiqu tawxiid waxbarashada ka bilow tawxiidkaada iyo iimaankaada waxaad u horaysaad baranaysa ha noqdo waa inaga hadda kitaab alimaan soo akrinay ku kale ku xiji kutub taa hadday kuu asaaska kuu hagaago wax badan baa kuu toosi lanna waxaa ku xidhan bihi الnajaatu والsacaadatu wa bihi الshaqاء واlhalaag halis wey masalada ayadaa wakti ha lagu bixiyo labo attafaquc calaa madhab mucayan soomaali haddaad tihiin afarta madhab ka ah oo ku barta isaga daraaseeya waxaa bitajriba lagu ogaaday ninka tafaquhiisa iyo waxbarashadiisa fiqiga iyo axkaamta ka bilaaba axaadiista weligii wax ma barto weligii wax ma barto laakiin ninkii safiinaha iyo abushujaaca soo wada kadibna zubadka cumdaha minhaajka ama hadduu doonaba intuu iska daayo minhaajka iyo mahadabka mid kamida akhriyo fahma madhabka shaaficiyada ama xanaabilada kitaab ka soo qada ama xanafiyada ama maal kolba waaqiciya wadanku jooga ku xidhan tahay waaga dambe waxaa badan inuu gudbo ninka madhab mucayana tafaquhiisa ku dhiga ku dhisa kadibna wax daraaseeya laba faaidu helaa laba faa'iido baa u soo baxda waana xaqiiqo la og yahay malakaة ااstinbaaط iyo luqaة الفiqhi labadaasu dhaxlaa haddii wax ka badan ilahay ogu daro waaba khayrba waxaad yeelanaysaa awood aad nusuusta iyo adilada aad dheehatood wax kala baxdo aad beer dilaacsato adiladu waa midhe beerkiisii uu iyo macaanidii iyo xikamkii iyo fiqyaad ku jiray gudahu ay jiraan qashirkan kor inaad ka tagtood beer dilaacsato awoodaad yeelanaysaa inaad kala fahanto waxa daliil noqon kara waxaan noqonaynin kala fahanto xadiidkan iyo aayaddan masaa'ilka laga qaadan karo malakatu listinbaad waad ka fahmi attafaquh calaa madhabi mucayan kutubta aimada qaabkay u naqaashahayaan daliilkaysay wax oga qaadanhayaan xadiidkasay oga jawaabhayaan ictiraadkasay u difaacahayaan idan malakatu listinbaad waad ka fahmi waxaa kaloo ka fahmi shay muhiima ah, haddana dhammaado baaba'ay lugat lfiqi fiqigu luquu leeya lagu hadlo luadiisa waa inaad iltizaamtood barato halkudheg buu leeyahay musalaxaad buu leeyahay halbeeg buu leeyahay kelimo la isticmaal waxaad arkaysaa wadaad weyn wadaadaanu saaxiibana nin qiimada aad u jeclaay yaa waa dhawey qoray buu iisoo hadiya laba iyo saddex ah wadaadka luqadiisii kitaab ku qoray waa luqatu saxaafa musalaxaadka wax ku qoray waa luqatu saxaafa waa luqatu siyaasiyiin adab adiblomaasiyiin bu wax ku qoraya wuxuu ka hadlaya waa masaa'il sharci ah fiqhiyaad axkaam weeye waa khata fiqigu luquu leeyahay fiqigu luqo gooni uu leeyahay luqat اlfiqi baad ka fahmi atafaqu calىa madhabin mucayan malakat اlistinba waa labada shay ee ugu muhiimsan wey afkaadu edab buu yeelanayaa musطalaxaadku garanayaa qaabka fuqahawadan buu fahmayaa qaabka u jawaaba luqa iihi baad ku hadli luqa faqihi baad ku hadlaysa nin saxaafad fadhiyo miidiya ka hadlahayo iyo wadaad masale diineed ka hadlayso ma kala duwano haddaad tiraada marka masale diineed baa nooh waxaan ku leeyahay nooh adla kacda ma soconaysa hawsha ayadaa idan noohda iyo hawlahaas iyo hawlaha luqada ciyaalsiyaha iyo iyo luqada fiqiga way kala duwan tahay luqatu siyaasiyin wa diblomaasiyin waa gooni tanna waa gooni arrimahaas aad ha loogu dadaalo haddii wax la xifdinayo nin walba wuxuu xifdiyi karaa xifdiyo diid ku same waaad xifdinayso maskaxaada marka hore tijaabi awooddaada xifdi midaada fahan tijaabi imtixaan shan too bayd maalinka ama toban bayd meel inaad xifdin karo isku day toban kale hadday kuu sahlanaadaan ood saacadaba ku xifdin karta ama toban daqiiqaba korasoo labaatan ka dhig soddon ka dhig maxfuudaadkii markaad mid xifdo kii hore darsigii labaad adoon gaadhin kii hore muraajace fiiri dad baa xifdigoodu xoog badan yaha laakiin waxaa ku badan halmaanka waana aafadu u badanoo soomaali haysata soomaalidu waxay u badan tahay dad faahimiinoo wax xifdiya laakiin aafatuhum surcat nisyaan surcat nisyaan nin baa xifdigiisu usan deg ahayn laakiin daakirada xusuusta xoog badan ninka ilaahay xusuus xoogan iyo faham deg dega rabbi iskugu daro asagu waxaa wadaalika fadlulahi yutiihi man yashaa shayga aada xifdiday hadiyo goor ku noqon muraajace muraajace muraajace marka aad tiaaleelaha shay walba faatixu noqday iyo qulwalu noqday baa laga gudbaa haddii kale usbuuc baad ku halmaami bil baad ku halmaami dhowr boodb kadib ku tegi shagaada xifda markaad meelaha socoto ama keliga aad tahay baa la dareeriyaa kii kugu istaagana caawaa la ciqaabaa kii kugu joogsadana markaad guriga tagto yaa lala xisaabtamaa ninkii reeqalaafee shirku ay neeftu kaga fakatay markii lasoo dhowr wuxuu idhi shirki inoo wadaba aniga dabadaydu waa isu dambaynaaye marka waxaa weeye markaad dareerinayso kii kugu istaaga gooni baa loola xisaabtamaa kadibna wixii baa isgargaadi cad iyo cashirba waa la yaraystaaye hebel baa meel tegay iyo hebel baa alfiyaad xifdiyen isku mashquul waad gaari doontahay ha la tartiibsado ilaahayna subxaana wa tacaala gabagabadii ha la baryo soomaalidu kuma badno dhaldalabadeed intaan ka warqabo wixii ku adkaa ilahay inuu u tala saartaan oo ilaahay baryaan oo ilaahay u tadarucaan oo isbahaan salaatuliilka badsada oo wax walba ilaahaybaa gacanta ku haye makhaasintana biyad illaahi subxaanahu wa tacaala weeye cilmiga iyo camalkaas asagaa baxashee ilaahay weydiista ummaddana u duceeya wasalaamu calaykum waxat ullahi barakaatu cabdilfataax si fiican kuma maqlo wadaadkaasi wuxuu ka hadlay uun awoodiisa asagu wadaad walba tuu asagu tijaabiya buu kuu sheegi ninkii xanuun ka bogsan waayey waagi dambe maroodi meelu ku istaagay biyo ku jira ka cabe kadibna caafimaaday soomaaliya waxay dhaheen nin walboo xanuunsan oo u yimaado hargab bay ahaya cag maroodi kacab buu dhihi war kansar bay ahay orad cag maroodi kacab marka waxaa wey wadaad walba sidii asagu wax ku bartay ee anfacday baa inta badan u badan inuu kuu tilmaamo dadka kala duwan nina fiirintaas wax ku xifdiyaa ruuxna dhawaqa uu akhrinaya asagoo ismaqlaya wax ku xifdiyaa ruux dhawaq aamusan oo marka hoosta uu ka cabahayo iyo wax ku xifdiyaa ummaddaa kala duwan laakiin culummada xifdiga ka sheekeeya asaaliibtiisa shayga afartan goor aad ku celiso dabiin walbaba aad noqotid waad qabanaysaa afartan jeer shay ku celiso waa ninka u dabiinsan dad waxaa jira markay laba goor ku celiyaanba laba goor ay ku celiyaanba qabanaya qabashadaa laakiin waa meel dhow weeye waa meel dhow durbo u dhaqaaqi shay walba afartan goor dad baa boqol wadaad waxaan minhaajkooda dhegaysan jiray kitaabka minhaajka ah gedigiisaba min bidaayat ilaa si faatixo sidii faataxo maalin walba wuxuu ihi bob sheekh rashiid baa loodhan jiray maalin walba wuxuu ihi bob baan akhrin jiray boqol hal bogo minhaajka boqol goor boqol shaygaad boqol goor ku celisay soo qaban maysid dabiin walboo tahay waad qabanaysaa watakraaru yucallimu alximaar baa la yidhahdaa dameerka xataa shugta muxuu ku bartay shug istaag muxuu ku bartay kun goor baa shug lagu yidhi barka uu fahma shugta inay tahay istaag markuu khilaafana waa la garaacay soo maa shug baa la istaagi waayo ol baa ku dhacday shug baa la istaag way ku dhacday wuxuu fahmay wax lagu dilayo shug waxaa wey macnaheedu ha dhaqaaqin marka celcelinta wax badan bay anfacdaa ha la celceliyo fikraddaa uu sheegay cabdilfataaxna waa un wadaad qadiyaddii anugu maaleed waxaan arkay wiil yar oo aan toban sano gaadhin oo soomaaliyeed laba saf oo horjeeda laba safxo qur'aan ah yaad u marinaysaa laba sabxoo qur-aan ah waad u marin waana horjeed waa laba bug xaasho dhan wey shan goor buu ku celin u ka baxahaya shan goor keliya soo inuu ayaadu akrin ma ahayn bog walba shan goor bu akrin kalna shan goor iga dhegeysto kule dhihi maayo awoodda ilaahay baa qayba subxaanahu wa tacaala laakiin xusuusta ayaa iska dhib badan ilaahay loo tala saato baarak allah fiik nisyaanka baashi waad dheeraysahay hilmaanku hilmaanku waa cudur kow daawadiisu waa macaasida yarayso macaasida inaad ka fogaato waa kow labo ishaada waa inaad laabto haweenka iyo muxaramaadka ishaada aadan ku arag waxa u horeeya maskaxda baabi'iya waa nadarada aragtida isha cawraadka muslimaadka ku dhacaysa labo raashinka saddex waa inaad raashinka la yareeyo hurdadu waa inay yaraato hurdadu waa inay yaraato soonkaadu waa inuu bato salaatuleil waa inaad yeelato xagga raashimaha khudaarta fitamiinka eega laga helo waa inaad badsato zabiibka iyo timirto waa inaad isticmaasho caanaha waa inaad isticmaasho nasiyo badan waa inaad hesho nasiyo badan waa inaad hesho inaha haddaad hesho insha allahu tacaala xifdigaada inu fiicnadaan rajaynaa xilmaankaadana u yeeraado insha allahu tacaala baarak allah fiik